بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم مؤلفك رحمه الله تعالى فصل في من taxilu khibatuhaa waman laa taxil fasalka mualifku kaga hadli doonaa gabadhii ay bannaanayd in la soo doono iyo ta aanay bannaanayn in la doono wuxuu yidhi taxillu way bannaan tahay khibatu khaliyatin gabadh madax bannaan in la doono can nikaaxin nikaax ka madax bannaan wa iyo ciddo laa tasriixun in loo caddeeyo ma bannaano khidbadii limuctadatin tii ciddo tirsanaysay walaa tacriidun in loo sarbeebona ma bannaano lirajciyatin tii rajciyada ahayd wayaxilu waxaa bannaan tacriidun in loo sarbeebo fii ciddati wafaatin tii ku jirtay ciddadii geerida wakadaa waxaa la mid ah Eh, wakadaa saas oo kale yaxilu waxaa bannaan tacriidun in loo sarbeebo libaa'inin gabadhii baa'inka ahayd fi ladhari muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu yidhi eh, gabadha ay bannaan in la doono waxaa weeye guur loo doono gabadha ka madax bannaan nikaax iyo ciddo iyo mawaanicda nikaaxa maanicdii nikaaxa gabadha waa inay afar ka madax bannaan tahay gabadha la doonayo laba mualifka inoo sheegay waa nikaax guur waa inay ka madax bannaan oo gabadhaan la qabin waa arrinka labaad waa inaysan ciddo ku jirin gabadha la doonayo ciddo waa inayna ku jirin arrinka saddexaad mawaanicda nikaaxa inoo imaan doonto waa inayna hee ku jirin mawaanicda nikaax waxaa ka ah inay gabadhii muxrimata inay muxrimo tahayoo xaj ama cumro ay xarmatay sidoo kale waa inay waa inaan looga horreynin ninkan khidbo gabadhaa waa inaan nin kale uusan ku jirin hawsheeda hadduu nin kale doonisteeda uga horreeyo ma bannaan inuu doono waayahay gabadhaa horta mankuuxadee la qabo in la doono bilijmaac waa xaaraan bimacnaa xataa in loo sarbeeyoo la dhaho Eh, haddii ninkan aad iska furto ood kala tagtaan eh, nin waayi mays iska dhaaf in loo caddayo anaaga ku guursa in la dhaho mama bannaanaba marka tasriixan wa tacriidan gabadh reer leh in la dhaho waa lagu guursan haddaad ninkan kala tagtaan ma bannaano bilijmaac culamadan arrinkaa waa isku waafaqsanya eh, gabadhii saddex lagu furay ninkii furay xataa uma bannaana markay ciddadeeda dhammaato ee gabadhaas lamana abo ciddadeedina way dhamaatay lakiin ninka saddexba ku faray soo maha ma banaano inuu he gabadhaas soo doono maba soo dooni karo ilaa xalaal ba ma ahe xataa tankixa zawjan hayr ah ilaa ay nin kala guursato oo ninkaa u tago oo ay weliba eh, kala tagaan oo ay ka ciddi tirsato oo ciddadii dhammaato markaa unbuu eh, soo dooni karaa waaya sidoo kale waxaa shardi ah ninka gabarh doonaya in gabadhani ay xalaal unoqota u tahay tusaale ahaan ninkii afar uu qabo tushanaad ma dooni karo tushanaad eh, ma dooni karo ilaa uu mid furo ilaa he mid furo waayahay gabadha uu qabo xaaskiisa walaasheed ma dooni karo ilaa uu ay walaasheed kala tagaan ilamama bannaan inuu guursadee wuxuu ku yidhi laa tasriixun limuctadda gabadhii ciddo tirsanaysay ayada khidbadii looma tasriixin karo oo lama dhihi karo waan ku doonaya tasriix waxaa loga jeedaa inuu lafdi cad oo nikaaxa ku cad inuu doonayo oo u caddeeyo sidanu dhaho kale maalan waxaan doonaya inaan ku guursado ama ciddada hadday dhammaato waan ku guursanayaa iyo wixii la halmaado ma bannaano muctadadii gabadha ciddada ku jirta waaya ama alaqa ha ka ciddi tirsato ama geeri ha ka ciddi tirsato iyo wixii la halmaado maxaa ilahi subxana wa tacala wuxu uhi walaa junaaha calaykum فيma caradتm bه min khiطbaة النisاء أو أknntm في أنfusiكم calm الlah أنكم تذkuruunahun wlakin la twaaciduhuna sirا yani ilahi wuxuu hi wax dembi idinkama saaro wixii aad sarbeebteen oo ah doonista dumarka yani khidbadii waxaa la baneeyey uun gabadhii muctadada ahayd suu malifku inoo sheegi doona tacriid baa la baneeyey lakin tasriix lama ogolo marka ayaddan tacriidkii bay sheegaysaa tasriixii ayadda way diiday walakin laa twaaciduhuna siran midda kale waxay dhaheen culammadu tasriixa waxaa loogu diiday gabadhaas ciddada ku jirta maxaa yeele maadaama gabadhani la furay inay ninkii xoogaa turxanay ka tirsanayso haddii loo tasriixiyo waxaabaa dhici karta inay been sheegto o dhahd ciddadii way dhammaatay iyadoo ninkii kaga aarsanaysa ninka iyadoo kaga aarsanaysa walidaalika ma bannaano in loo tasriixiyo gabadha rajciyada ah ayada tacriid iyo tasriixtoona ma banaano tasriixna ma banaano tacriidna ma banaano tasriix warkiisa iska badaa xataa tacriid in loo sarbeey baan banaanayn gabadhii rajciyada rajciyada waa tee waa gabadha ee aan dalaaqeedii loo dhammaystirin maalan dalqad lagu furay ama ballabo lagu furay gabadhaas dee waa rajciyo ninkeedi wuu soo ceshan kara ninkii furay wuu soo ceshan karaa marka gabadha noocaasa fii macna zawja zawjadii bay la mid tahaa la yidhi saa ogeed tacriid xataa ma bannaan in loo tacriidiyo waaya tacriidkii macnihiis waxaa weeye inuu dhaho maalan waad quruxsan tahay badanaa rag ku doonaya adoo kale yaa heli kara gabadh la necab yahay ma tihid iyo wixii la halmaado lasti bimarquubin canka iyo wixii la halmaado marka tacriidkii ma banaano gabadha rajciyada in loo sameeyo tacriid iyo tasriix toona maxaa uumkii zawjada ayay qaadanaysa walidaalika hadduu ninkii dalqada ku furay hadduu dalqad kale ka dabakeeyey iyada oo eh, ku jirta ciddadii rajciyada waxaa weeye dalqadii way haleelaysa hadduu ka dihaarana dihaarkii wuu haleelaya hadduu iilaa ka dhaartana iilaagii ku dhacaya hadduu dhinto way dhexlaysa hadday iyadu dhimato wuu dhexlaya waad fahamta soo maaha marka axkaam badan ah, oo axkaamta zawjada nafaqadeedii iyo sakankeedii intaba waajibayaan marka axkaamta zawjaday qaadata waayahay gabadha ku jirta ciddat اlwafaat tacriid waa loo samayn karaa ciddat اlwafaat waa maxay ninkeedii baa ka dhintay way ka ciddi tirsanaysaa gabadhaa tacriidkuu bannaan yahay in loo tacriidiyo oo loo sarbeebo way bannaantahay laakiin tasriix baan bannaanayn maadaamay muctado ay tahay tasriix baan bannaanayn laakiin tacriid in loo sarbeebo way bannaantay waxaana daliilu aayaddii lasoo dhaafi lasoo dhaaftay walaa junaaxa calaykum fii ma caradtum bihi min khidbat الnisaa waaya gabadha baainka ah ee waxa weeye saddex lagu furay ama ninkeedii uu ridoobay amaba nikaaxeedii la fasakhay baain baa la yidhahda gabadhaas ila lama soo coshan karee rajciyey lid ku tahay baaintu gabadhaas ayadu way bannaan tahay in tacliid loo sameeyo tacliid in loo sameeyo way bannaan tahay maxaa yeele aayaddii soo dhaaftay ayaa caam ah midda kale ninkii gabadhaa qabay wax sulta iyo wax awoodu ku leeyahay ma jirto mar hadduusan soo ceshan karin waaya wuxuu idhi taxilu waxaa bannaan khidbatu khaliyatin gabadh ka madax bannaan doonisteed can nikaaxin nikaax ka madax bannaan wa ciddatin ciddo ka madax bannaan laa tasriixun in loo caddeeyo doonistii ayaan bannaanayn ay laa yataxilu xalaal laa yaxilu xalaal ma aha tasriixu nikaaxii in ah, tasriixu khidbatin doonistii in loo caddeeyo limuctadatin gabadhi cidati tarsanaysay laa tacriidun laa yaxilu xalaal ma aha tacriidun sarbeebid lirajciyatin gabadhii rajciyada ahayd wayaxilu waxaa bannaan tacriidun sarbeebid fii ciddati wafaatin geeri ciddadeed dhexdeeda in la tacriidiyaa bannaan wakadaa saasoo kale oo la sarbeebo libaa'irin gabadhii waxa weeye baa'inka ahayd in loo sarbeebaa bannaan fi ladhari muctamad haddaan qabanno taxrum waxaa xaaraan ah khidbatun doonis calaa khidbati man qof doonista lagu duldoono surixa la caddeeyey biijaabatii ajiibiddiisii ilaa biidnihi inuu fasaxo mooyaane fain lam yujab haddii aan la ajiibin oo walam yurad aan la celinin lam taxrum xaaraan noqon mayso khidbadii fi ladhari muctamad haddaan qabanno halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya masalada ah alkhidbatu cala alkhidba nin gabadh kaaga horreeyey oo gabadhii doonay inaad ku dul doonto adna aad gabadhii lafteedii aad doonto taasuu ka hadlaya waa xaaraan masaladaas inaad gabadh lagaaga horreeyey oo nin uu hawsheedii ku jiro oo uu gabadha u fadhiistay inaad adna uga dul fadhiistood gabadhii doonto ma bannaano laakiin waa nin ijaabadiisii la tasriixiyoo la gabadhii waan ku siinaynaa gabadhii waan ku siinaynaa ama gabadhii waan ku siinay laakiin meherkii weli ma dhicin waa fahamta soo maa ilaa inuu ku fasax mooya hadduu asaga kuu fasaxo ku dhaho anigo gabadhaa waa liisiiyey laakiin hawsheeda mar rabe adu gal hadduu kuu fasaxo way bannaantay xadiid baa wuxuu ahaa laa yakhطب الrajulu ninkii yuusan ku duldoonin calىa khiطbati akhiihi walaalkii doonistiisa xatىa yatruka alkhaaطibu qablahu aw ya'dana lahu alkhaaطib muttafaq calayh ilaa inuu ninkii doonayey ee uga horreeyey u fasaxa mooyaane ama uu asagoo ka tago xataa yatruka alkhaaibu qablahu ow yaadana inuu asagoo ka taga mooyaane iskii oga taga mooyaane oo gabadhii uuna guursanin amaba uu fasaxa mooyaane cilada ku jirtana waxa weyaan bay dhaheen culimmadu iidaa baa ku jira dhib ninkii baad dhibaysaa kaaga horreeya waxaa ka dhalanaya isnacayb iyo cuqdadii lasu qaado waaya haddii laakiin kaa kaaga horreeyey aan la ajiibin oo gabadhii aan la siinin isla markaana aan loo diidin lamana ajiibin lamana diidin xaaladda ayada ah khidbadii xaaraan ma noqonayso ila ninka war cad lama siinin soo maa xaaraan ma noqonayso sida muctamadka maslada khilaaf baa ku jira laakiin sidaas ayaa muctamad ah haddii laga aamuso oo waxaa weeye aan la ajiibina la siininna maxaa yeele maslada waxaa daliil ah xadiidkii faadima binti qays saxaabiyadii nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam ee tidhi yaa rasuula allah laba nin baa isoo doonay waa mucaawiya iyo abujahl markaasaa nabigu wuxuu hi alayhi الsalaaة wasalaam ama abujahmin falaa yadacu اlcasa can caatiqi ninka abujahm usha qarkiisa kama dejiyo macnaha waa daraamu linisa dumarku aad u garaaca wa ama mucaawiya fasuluuku laa maal lah waa nin caydhoo dagaaga ah oo aan xoolaha haysanin inkixi usaama usaamo gursu nabigu ku yihi alayhi الsalaaة wasalaam labadaa nin iska dah ninkaaga fiican ayaa kuu hayaa usaama bin zayd guursuu yidhi marka wejudalaal waxa weeye nabigu wuxuu u sheegtay alayhi salatu slam abujahm iyo mucaawiya inay soo dooneen gabadhana weli aysan ajiibin diidinna haddana nabig alay slam nin kale ayuu u doonay oo ahaa usaama bin zayd halkaa waxa laga qaatay marka inay bannaanta in eh, qofkii haddaan la ajiibin lana celinin in markaa eh, la dooni karo gabadhii oo lagu duldooni karo laakiin haddii la celiyo la diido ad markaa acan bilaa khilaaf waa dooni karta haddii loo diido wuxuu idhi wataxrumu waa xaaraan khibatun doonis calaa khibati man qof doonistii lagu duldoonay surixa la caddeeyey biijaabatihi qofkaas ajiibidiisii la caddeeyey ilaa biidnihi inuu fasaxa mooyaane fain lam yujab haddii la ajiibin walam yuradda aan la celinin lam taxrum xaaraan ma noqonayso khibadii fil abhari muctamad haddaan qabanno waman qofkii ustushiira lagala tashadaa fii khaaibin nin gabadh doonaya dakara waxa uu sheegayaa masaawiihi ceebihiisa bisidqin run buunu ku sheegayaa wuxuu ku yidhi ninkii nin doonaya lagala tashadaa oo la dhahaa ninkaasaa naga soo doonaya seed aragtaa ninkaa mustashaarka waxaa waajib ku ah wujuuban inuu ninkaa wuxuu ka ogyahay ceeba ah inuu sheegaa runna wuu ku sheegayaa marka arrintani waxay soo gelaysaa min baabi النaصيحة الdiin النaصيحة qulna liman qaala lilahi walikitabi lirasuli waliأئmaة الmuslimiina وcaamati midda kale waa kii xadiidka haddaan sheegayna xadidkii faadima binti qays marka nabiga la tashatay calayhi الsalaaةu wasalaam inay laba nin soo dooneen abujahm iyo mucaawiya uu nabigu alayه الslam labadii ninba uu ku sheegay laba ceeb abujahmn wuxuu ihi waa waxaa wey laa yadacu اlcasa can caatiqi waa nin dumarka garaaca mucaawiyana wuxuu hi sucluukun laa maali lah waa nin cayroon xoola marka nabig alay slam labadaba masaawidooduu sheegay marka taasi way bannaan oo min baabi nasiixa weeye waxaa laga soo reebay waa lixdii arrimood ee laga soo reebay xanta ayay ka mid tahay addamu laysa bikiibatin fii sittatin mutadallimin wamucarifin wamuxadirin wamujaahirin fisqan wamustaftin waman alaba الnasiixata fii isaalati munkarin waa kelyidhi lixdii mid ka mida wey waaya kusii xeeldheeraan mahay laakiin ceebihiisao dhan tirin mahaye waxaa ku filan inuu dhaho ninkaa waa laga fiican yahay xoogaa waxaasi waxaasu le laakiin ceebihiisa oo dhan tirin mahay ninka ku talax tegi maayo waa fahamta soo maa waman istashiri qofkii lagala tashadaa fii khaaطibi nin gabadh soo doonay akr wuuu sheegaya masaawihi ceebihiisa bisidqin run ku sheegaya yustaxab waxaa la sunneeya taqdiimu khubatin laga horraysiiyo qabla alkhibati doonistii horteeda wa qabla alcaqdi caqdiga hortii waaya halkan mualif wuxuu ku sheegaya khubat اlxaaja khudbadii ka horraysay doonista gabadha doonayo wuxuu ihi waxaa ah, qofka khaaibka ah ee gabadh doonaya ama ninka wakiilkiisa uu soo dirsaday inuu khudbeeyo horta bal khudbo la khudbat اlxaaja inuu la yimaado malaha inagu taas ma naqaanee waa inuu xamdigii iyo salliga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu la yimaado sidaan tilmaami doono maxaa yeelay alwasiya dardaaran uu la yimaado iyo duco waxaana daliil u ah arrinkaas xadiidka nebigu uri alayhi الsalatu waslam kullu amri dii baalin laa yubda'u fiihi bixamd illah fahuwa abtar arrin kasta oo waxa weeye shani leh oo aan lagu bilaabin ilahay xamdigiisa waa mid daba go-an waayo ilahay buu ku xamdinaya khaaibku nabigu ku salayna alay slam taqwada ilahi buu dardaarmaya khidbada ka hor intuusan gabadha doonin ka hor kadib markii uu intaa uu la yimaado ayaa wuxuu leeya ji'tukum khaaiban kariimatakum waxaan imid anigoo doonaya inantiin waaya fulaana ahayd heblaayo anoo idinka doonaya weligiina sidaas si la mid ah ayuu khudbaynaya asna dabeetana wuxuu leeyahay nin xun ma tihid ama nin la diidi kara ma tihid wax noocaas ah. lasta bimarhuubin canka waa caqdiga ka hor taasi horta waxaa wey waa qabla alkhidba doonisti ka hor qabla alcaqdina waxaa sunnaha ah ayadna in laga horreysiiyo khudbat alxaaja haddaba laba khudbad weyaan khudbo qabla alkhidba ah iyo khudbo qabla eh qabla alcaqdi caqdigi intuusan dhicin ka hor ah weliba tan dambe ayaa sii aakidsan waxayna ka sugnaatay ibn mascuud radi allahu tacaala canhu mawquufan marfuucan inuu yidhi idaa araada axadukum axadkiin hadduu doono an yakhduba inuu u khudbeeyo lixaajatin xaaje oo min nikaaxin iyo wahayrihi ah nikaax iyo hayrkii ah falyaqul hadhow in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdi illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh slى اllah عalayh وعalى آlih وصaxbih ya ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila وantum muslimuun ya ayuha الnaasu اtaquu rabbakum اladii khalaqakum ila uu ka gaaro qowlihi raqiiban ya ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllah waquluu qowla sadiida ilى aakhiri اlaaya taas hadda waxay khudbaة اlxaaja khudbaة alxaaja abu daawuud iyo keyrkii ba weliye walow khaطba اlwaliyu weligii hadduu khudbeeyo oo faqaala zawju zawjkii uu dhaho oo kadibna iijaabkii la yimaado zawjkiina uu dhaho alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale wasalaatu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam qabiltu waan aqbala u dhaho saxa nikaaxu nikaaxu waa ku waa asaxaya cala saxiix muctamad haddaan qabanno bal iskaba dhaafay yustaxabu dalika arrinka waa la sunneeya qultu waxaan asaxiix muctamad waxaa weeye laa yustaxabu inaan la sunayn wallahu aclam wuxuu ihi weligii gabadha weligeedii aabbaheed oo kale tusaale ahaan haddii uu khudbeeyo intaanu caqdigii ridin ka hor dabeetana ijaabkii uu sameeye u dhaho alxamdu lilah wsalaau wasalaamu calaa rasuuli illaah zawajtuka ibnatii fulana sidaa dhaho kadibna zawjkii uu jawaabo u dhaho intuuna aqbalin asna intii lamid u dhaho alxamdu lilah wsalaatu calaa rasuuli lah sl qabiltuu dhaho qabiltu nikaaxa nikaaxeedii baan aqbal u dhaho saxa nikaaxu nikaaxi waa uu asaxaya bal u fiirso ayadoo labadii lafdi ee ijaabkiiyo qabuulka uu soo kala dhexgalay hee faasil oo ah alxamdu lilah wsalaatu wasalam ala rasul uu zawjku yidhi maxaa yeelay hadalkan soo kala dhexgalay hadal ajnabi a ma ahee waa hadal ka mida ah masaalixda caqdiga marka ma keenayo munaafa yani kama hor imanayo iijaabkii iyo qabuulkii waaya waynoo imaan doontaa in shuruudda iijaabki iyo qabulka ay ka mid tahay in wax faasila usan udhaxayn iyo hadal ajnabi ah wuxuu yidhi alimaam araafici bal ee eh, arrinkaasi waaba sunno lakiin imaamnawowi ka daba taga wuxuu idhi sida saxiixa sunno ma aha maxaa yeelay in markii de caqdiga nikaaxa la ridayo in uu zawjku dhaho alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lah qabiltu inuu dhaho sunno maaha way bannaan tahay laakiin sunno ma aha maxaa yeele ma soo aroorin fain aala dikru dikrigii hadduu dheeraado dikrigii alfaasilu ee kala jarayey ama kala soocayey iijaabkii qabuulkii lam yasixa ma asaxayo haddii uu dikrigii faasilka ah ee udhexeeyey iijaabkii qabuulka u dheeraado waxa weye ma asaxayo markaas qabuulkii hadda muuse dheeraanino alxamdu lilah wالsalaaةu calىa rasuuli lah sl qabiltu lakin hadduu khudbo dheer garo in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruhu wanastahdiih wanatuubu ilayh wanacuudu biاllahi khudbo dheer intuu galo u dho qabiltu ma soconaysaan leenahay sababtoo ah dee faasilkaas ayaa kala jaray iijaabkii iyo qabuulkii marka wuxuu tusinaya inuu ka jeedsaday qabuulkii waa kii qaacidada fiqiga ahayd waxaa weeye alاshtigaalu bغayr اlmaqsuud icraad can اlmaqsuud alاshtigaalu bغayr اlmaqsuud icraad can اlmaqsuud qofki inuu ku mashquul waxaan maqsuudki ahayn waxay ka dhigan tahay inuu ka jeedsaday maqsuudkii fain aala dikri digrigi haduu dheeraado alfaasilu ee kala saarayay ama kala soocaya ijaabkii qabuulkii lam yasixa nikaaxu nikaxi markaa ma asaxayo jazman faslun fasalka mualifka wuxuu ku tilmaami doonaa arkaantii nikaaxa arkaantii nikaaxa iyo keyrkeed ku sheegi doonaa nikaax wuxuu leeyahay an rukni shan rukni ayuu leeyahay nikaaxu shan rukni buu leeyahay rukniga koobaad waxaa weeye waa siiqadii rukniga labaadna waa zawjadii ka saddexaadna waa zawjkii iyo weligii shaahidaankii asiiqa wazawja wazawj walwaliy wshaahidaan shantaa rukni buu leeyahay mid kastana shuruud buu leeyahay siiqadu waxay leedahay saddex iyo toban shardi zawjkuna wuxuu leeyahay siddeed shardi zawjaduna waxay leedahay siddeed shardi shaahidaankuna waxay leeyahay saddex iyo toban shardi weliguna wuxuu leeyahay koo iyo toban shardi waaya iiqada waxaana saddexiyo toban shardi bay leedahay shaahidaankuna waxay leeyahay saddexiyo toban shardi isku dar saddexiyo toban saddexiyo toban mise lix iyo labaatan zawjkuna wuxuu leeyahay sideed shardi ku dar afariyo sideed afar iyo sod soddon soo maa zawjaduna waxay leedahay sideed shardi ku dar waa labiiyo afartan soo maa weliguna wuxuu leeyahay ko iyo toban shardi ku dar waa saddex iyo konton shardi saddex iyo toban saddex iyo kontonkaa shardi ayay arkaantii leeyihiin marka mualifku wuu sheegi doonaa bar ka mid ah shuruuddaas inaguna halkan bar baan ku xusi doonaa insha allah wixii kale mualifkuna sheegina sharaxayo waxaad ka raadsan doontaa iyo kutubaha kale laakiin insha allahu tacala inagu waxaan sheegaynaa siiqada shuruuddeeda iyo shuruudda zawjada waxaan idhi siiqadu waxay leedahay saddex iyo toban shardi saddex iyo tobankaas shardi waxay shabahaan saddex iyo tobankii shardi uu lahaa beeco hal shardi bay kala duwan yihin horta shardi koowaad waxa weye weligu ama wakiilkiisu inuu isticmaalo kaafi khiaab u dhao zawajtuka waad fahamta soo maa oo kaaftaa la sheego ee ma anfacayso inu dhaho zawajtu inuu kaafkii unu ku darirsan ma asaxayso kanna waa inuu e, zawjku waa inu asnaa uu mafcuul bihi wuu sheega u dhaho qabiltu nikaaxahaa qabiltu keliya ma anfacayso waa inuu nikaaxahaa u raaciyo ka waa shardiga koobaad shardiga labaad qofkan muujibkaa ah ee ijaabka la imaanaya waa inuu u qasdaa lafdigan macnihiis waa inuu qastaa shardiga saddexaad waa inuu mid walba siiqadii uu ku dhawaaqaa asagoo ka kala maqashiinaya waa inuu ku dhawaaqaa siiqadii shardiga afaraad waa in kii lagula khiaabay siiqadii nikax waa inu aqbalaa qof kale oma aqbali karo hadduu zawjku ku dhaho maalan weligii zawajtuka ibnati fulana oo wakiilkiisuu dhaho qabiltu lahu nikaaxaha ma anfacayso ila nina waa lagula khiaaba nina waa aqbalay kii lagula khiaabo waa inuu kolba aqbala ama weli ama zawjka ha ahaado ama wakiilkiisii ha ahaado shardiga shanaad waa inuusan faasil dheer u dhexayn ijaabkii iyo qabuulkii saan hore usoo tilmaanay isla markaana uusan soo kala dhexgelin kalaam ajnabi ah wax maslaxad caqdiga ah mooyaane maslaxad caqdiga haduu yahay si hadda miaalka haddaan soo tilmaamayn alxamdu lilah wasalaatu wasalam ala rasul qabiltu laa baas ama tarjama haddii loo tarjamayo maalan weligii iyo iyo zawjkii isku luqad maaha midna waa carab midna waa soomaali tusaalaha marka waxay u bahan yahin cid u kala turjunto weligiina af soomaali buu kula khitaabaya ninkan carabkaana wuxuu ku aqbalayaa nikaaxi carabi marka qofu kala tarjamo u baahan yahay tarjamaaddii marka hadday soo kala dhex gasho iijaabkii iyo qabuulkii laa ba'sa wax dhiba male laakiin waxaan la ogolayn in la dhaho sidaynag hadda maanta aan isticmaalno dadka qaar ay sameeyaan markuu dhaho zawajtuka binti fulana binti fulan bimahrin qadruhaa kada wa kada hal qabilta nikaaxa wa taswiijaha bilmahri اlmadkuur inuu su-aal u soo bandhigo oo siiqat istifhaam meesha soo geliya taasaan la ogolayn maxaa yeele nikax waxaa la in la jasmiyo hal qabilta ma zawajtuka mid kale looma baahnaba su su-aasha lama laakiin waad waad u yeedhin kartaa talqiin waad samayn kartaa zawajtuka fulana binta fulan ama zawajtuka ibnati fulana binta fulan bimahrin qadruhu kada wa kada ninkan ma garanayo wuxuu dhihi lahaa lan inta badan carabi ma yaqaanaan marka waad dhihi qul waxaad dhahdaa qabiltu nikaaxa wa taswiijaha bilmahri اlmadkuur ama qabiltu nikaaxa qabiltu nikaaxa wa taswiijaha wa taswiijaha bilmahri اlmadkuur waad u waad u yeedhin kartaa waad fahamta soo taasi waa min maslaxat اcaqd waa sida tarjamada hadda sheegen o kale laa baas hardiga لaad waa tacliiq wa inuusan jirin si noo imaan doonto waa inaan la tacliiqin oo nusadhihin maalan bilheblaaye hadday timaado gabadheeda waan kuu guuriyey taqiid waa inuu samayn un mudaynin maalan gabadheeda bil baan ku guuriyey ama sanad baan ku guuriyey imnant ma dhihi karo waa inaan la mudaynin qofkii muujibka ahaa ee ijaabka la yimid waa in ahliyadiisi ay baaqi tahay ilaa kon kale u aqbalo bimacnaa waa inuusan dhimanin waa inuusan waalanin ilaa qof kale uu dee qabuulku la yimaado haddii intaa ka hor uu dhinto ama u baasho waa in lagu soo celiyaa nikaax shardiga sagaalaad waa in qofkii muujibka ah uusan ka laabanin waa inuusan he ka noqonin iijaabkii intuusan kala aqbalin shardiga tobnaad qofkii muujibka ahaa qofkii qaabilka ahaa waa inuusan aqbalin intuusan muujibkii uusan he ka dhammaanin yacni qofka markuu dhaho zawajtuka ibnati fulana intuus leeyahay hadduu kana asagoo dhammaystirinba hadalka hadduu muujibkii uu ka booba hadalkii u dhaho qabiltu nikaaxa asagoo dhammayninba muujibkii oo kii aqbalaya weli zawjkii uu aqbalo ma anfacayso waa inuu ka sugaa intuu ka dhammaynayo shardiga koyo tobnaad labada mafcuulba waa in labada dhinac laga sheegaa zawajtuka qabiltu nikaaxaha labada mafcuul waa in la sheegaa shardiga labiyo tobnaad kownuhaa bilafdi اlinkaaxi aw الtaswiij aw الtarjama lafdiga inkaaxa ama tazwiijka waa ku dhacaa lafdiga nikaax ama lafdiga shardi kale aynaga maqan aduu shuruuddaas aan soo tilmaanay unbaad ka raadsan doontaa dhexdeeda shardiga saddexiyo tobnaad shuruudu zawja waa sideed baan nidhi inay dhadig ahaato waa shardi yaqiinan inay dhadig ahaato shardiga labaad inay xalaal tahay oo aysan muxrimo ahayn muxrimo waa inaysan gabadh xaj xarman ama cumro xarman waa inaysan ahayn shardiga saddexaad waa inay ka maran tahay nikaax iyo ciddo waayahay waa inay mucayanata oo nasabkeeda lagu garanayo oo magaceeda la xuso la heblaayo la dhaho ama la ishaaro haddaan magaceeda gabadhan aan kuu guuriye la dhaho ama damiir loo celiyaa lagu garanayo haddii laakiin ayna mucayano aysan ahayn ma ansaxayso waa inaysan mulaacano ahayn shardiga kale waxa weeye in aysan khaamis ahayn zawjo shanaad waa inaysan ahayn ninkan hadduu afar u qabay xaaskii shanaad dee ma guursan karo ilaa de kuwii hore uu mid furaa waa in nikaaxu idankeeda uu ku dhacaa haddii ridaheeda loo baahanya haddii ridaheeda uu shardiya shuruudda kale shaahideynkii iyo shuruudda weligii insha allahu tacala iyo zawjkii iyo way noo imaan doonaan mualifkaa noo sheegi doonaa wuxuu idhi siiqadii mualif ku bilaabay ruknigii koobaad ee siiqada wuxuu ihi inamaa yasixu nikaaxu nikaaxi uu ku asaxaya biiijaabin iijaab ayuu ku asaxaya wahuwa iijaabkiisa wejtuka waan kuu meheriye wey o amase ankaxka tuka waan kuu guuriyey waqabuulli aqbalid bian yaquula waa inuu dhaha zawju zawjkiisa tasawajtu waan guursaday oo amase nakaxtu waan mehersaday oo amase qabiltu nikaaxa nikaaxeeda waan aqbalay oo amase taswiijaha guurinteedii waan aqbalay waayahay lafdiga nikaaxa yani wuxuu ku asaxayaa iijaab iyo qabuulba horta ku asaxaya buuri qabuul iijaab iyo qabuul ayuu ku asaxaya waa inuu dhaho zawajtuka aw ankaxtuka kaasi waa iijaabkii mutawilkan waa inuu zawjkii dhahaa ama wakiilkiisii zawjku waa inu dhahaa tazawajtu aw nakaxtu mualif wuxuu ka tegey mafcuul bihi damiirkii uu ka tegey inuu dhaho tazawajtuhaa ama nakaxtuhaa hadda mafcuul bihi in la sheego waa shardi saan soo xusnay laakiin mualifku wuu xadfay waayahay laakiin cibaarada ka dambaysay buu ku xusa wuxuu hi aw qabiltu nikaaxahaa waa masdarkaas ayuu damiir ku jiraa aw qabiltu tawiijaha tanuu sheegay mafcuul bihigii marka waa in la sheegaa damiir gabadha u laabanaya waaya mafcuulbihii waa in la sheegaa waa yahay inamaa yasixu nikaax nikaxuu ku asaxaya biijaabin wahuwa zawajtuka wey aw amase ankaxtuka waan ku guuriye wey wa qabuulin aqbalid wey bian yaquula zawju zawjki inu dhaho tasawajtu waan guursaday aw amase nakaxtu waan mehersaday aw amase qabiltu nikaaxa waan aqbalay wa tasawujta tasawujkeedii wayasixu waxaa asaxaya taqadumu lafdi zawji zawjka ee lafdigiisa inuu hor ka hormaro cala alweliyi weliga lafdigiisa inuu ka hormaro ayaa bannaan waaya bimacnaa inuu lafdiga zawjku hormaro ayaa bannaanoo zawjku dha maalan zawijnii ibnatak inantaada ii meheri waad fahamtay soo maa kadibna uu weligii u jawaabuu dhaho awajtukaha waan ku guuriyey ama dhaho taawajtu ibnatka inantaadii waan guursaday kana u dhaho zawajtuka iyaaha waan ku meheriyey wahaakada way bannaantay inuu sidaa yeelo maxaa yeelay maqsuudkii ku xasilayaa ama iijaab ka horeeyo oo qabuulka ha dambeeyo ama cas qabuul ka horeeyo oo iijaabkii ha dambeeya si beecan ugu soo dhaaftayba beec waxaan haduu dhaho bicnii iga iibi shaygan u dhaho mushtarigii baayicun u dhaho bictuka waan kaa iibiye way bannaanayd waaya laakiin culammada qaar baa arrinkaa aan ogolayn xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin lafdiga iijaabku waa inuu horeeya mar kasta maxaa yeel iijaabku waa asal qabuulkuna waa farac marka faracu kama hormari karo asalka walidaalika sida axwadka ah waa in mar kasta uu horreeya iijaabkii qabuulkiina uu dambeeya hadduu qabuulku horeeyo oo iijaabku uu dambeeyo waxaa fiican qabuulkii mar labaad inuu ku soo celiyo zawjkii ويصح aصحaya تqadم لفظ زوج زوجka lafdigiisa inuu ka hormaro calى اwلي weligii وlaa يصح ma aصaxayo kuma aصaxayo نikaaxi caqdigii نikaaxu ilaa biلafظi التزwiiجi lafdiga guurinta aw inkaaxi ama guurinta waaya labadaa lafdi umuu ku asaxaya bui labadaa lafdi inkaax iyo taswiij laakiin alfaada kale kuma asaxaya sida hibada oo kale lafdiga hibada siinta sida inagu isticmaalan dhahno heblaayo makuu hibeeyey ma noqonayso eh, nikaax innaga malaha meerka ma isticmaalle waxaanu isticmaalla marka le heble waan ku siiyey canaha way kuu doonan tahay wey ee eh, laakiin meheri laguma jeedo tamliig waan ku milkisiiyey mallagtuka ma soconayso ixlaal waan kuu xalaaleeyey abaxtu ibaaxa waan kuu baneeyey alfaadtasuna ku ansix mayso maxaa xadii baa wuxuu ahaa nabigu yhi alayhi salatu slam xadii saxi muslim ku sugan ittaqu llaha fi nisa ilahay dumarka oga cabsada fainakum idinku akhadtumuuhunna waxaad ku qaadateen biamaanat illahi ilahi amaanadiisa wastaxlaltum furuujahunna furuujtooda waxaad ku banaysteen bikelimati illahi ilahi kelimaddiisa marka waxay dhaheen culimmadeennu kelimada ilaahay xadiis ku jirta waxaa weeye waa taswiijka ama inkaax maxaa yeelay waa labada lafdi ee qur-aanka ku soo aroray laba lafdi kale oo qur-aanka ku soo aroray oo guur loo isticmaalay mama jiraba lafdiga nikaax iyo lafdiga taswiijka mooyaane sidaa darteed labada lafdi baan ilaalinana tacabudan waa tacabud bay waan lagu adoonsada ixtiyaadan mid kale nikaax wuxuu shabaha bay dhahn cibaadaadka maadaama uu manduub yahay waaya adkaartana adkaarta cibaadaadkana sharciga laga qaataa sharciguna wuxuu ku soo aroray lafdiga nikaaxa iyo lafdiga taswiijka laakiin saxiix albukhaari waxaa ku sugnaatay gabadhii waa hibada ahayd innagoo nafteeda u hibaysay calayhi الsalatu wasalam dabeetna nabigu uu ee gabadhii uuna doonin dabeetana saxaabi ayaa wuxuu hi ya rasuul gabadhan doonaynin aniga ii guuri buui awijnii awijniiha uu nabigu ku yhi ala slam mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan dabeetana sidii buu ku aqbalay marka lafdiga bukhaari buu ku sugan yahay mallaktuka tamliig baa la isticmaalay xadidka laga jawaabay waxay dhahen culammadeennu zawajtukahaanoo ku soo mallagtukahan kuso marka lafdiga zawajtukaha baa sax ee mallagtukaha iyo waxa wey waa raawigiibaa dee wahmigu ku dhacay ama asagiibaa lafdigii lafdi kale ku bedelay lafdigii lafdi kale ku bedelay riwaaya bilmacnaa buu sameeyey asagoo moodayay inay labada eray isku macno yihiin jumhuurka waxay u badan yihin ba l xadiidka inta badan riwaayaadkiisu waa lafdu zawajtukaha buu kuso arooray walaa yasix ku asax maayo ilaa bilafdi taswiiji lafdiga taswiijka mooyaane aw inkaaxa inkaax mooyaane wayasixu ku asaxaya bilcajamiyati cajamiyuu ku asaxaya macnaha in lagu tarjumo luqad acjami oon carab aan ahayn fil asax muctamad haddaan qabano yacni in laiska badaayiyo lafdiga nikaaxa iyo lafdiga taswiijka oo luqad cajami ah lafdiga taswiijka wuxuu ku yahay lagu tarjumo way bannaanta innaga hadda luqadeenna soomaaliga waxaa lagu tarjumi karaa guurin iyo meherin labadaba heblaaye waan kuu guuriyey heblaaye waan kuu meheriyey waa lafdi sariix agteeda waaya oo u dhigma lafdiga carabiga ahaa inkaaxiyo taswiijka marka uu ku asaxaya keligii hadii la isticmaala ataa laakiin khilaaf baa ku jira sida aragto filaصaxi markii lagu yihi khilaaf alaصaxna waa qowl qawi ah waa fahamtay soo maaha marka tarjamadiisii way bannaan tahay bay dhahay maadaama lafdi icjaaz uusan ku jirin lafdigii laakiin khilaaf aصxu le ma asaxayo lafdigii waalidkaa muu ka asaxaya ee ahaa inkaaxi tawj walidalik waxaa fiican si khilaafkaaba ogaba baxdo khilaafkaaba sidaad oga baxdo inaad carabigana ku meheriso soomaaligana ku meheriso carabigana aad ku meheriso si maarata aad khilaafka oga baxdo soomaaligana ad ku meherisa qofkan u fahma de macnaha ilan haddii carabigan lagu shega wa laga yaaba qofka zawjka inuusan ergadan macnahooda an garanayninba macnahooda uusan garanayninba laa bikinaayati kinaaya laakiin ku asix mahay qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la'aan kinaayo maxaa loga jeeda waa lafdigii sarbeebta ahaa si mala inu dhahoo kale axlaltuka ibnati inantaydan kuu xalaaleeyey ma asaxayso maxaa yeelay kinaayadu waxay u baahan tahay niyo shuhuudi markhaatigiina dee qofkan inuu niyeystay weliga ah iyo inaanu niyeysanin dee ma ogo maxaa yeelay niyadu waa wax qarsoon walidaalika qaطcan bilaa khilaaf kuma asaxayo kinaayo kinaayo kuma asaxayo wuxuu i wayasixu ku asaxaya bilcajamiyati luqadii cajamigeeda luqadda carbeed aan ahayn fi asax muctamad haddaan qabano laa bikinaayatin kinaayase ku asix maayn qaطcan bilaa khilaafin walow qaala hadduu dhaho zawajtuka waan kuu guuriyey faqaalu dha qabiltu waan aqbalay lam yancaqid ma guntamayo nikaaxii cala madhabi muctamad haddaan qabano walow qaala hadduu dhaho zawijnii ii guuri oo faqaalu dhaho zawajtuka waan kuu guuriyey ama mase qaalal weliyi weliguu dhaho tasawajhaa guurso oo faqaalu dhaho tasawajtu waan guursaday saxa wuu asaxaya wuxuu ku yidhi weligii hadduu dhaho gabadha waan kuu guuriyey zawajtuka dabeetana zawjka uu jawaabo dhaho qabiltu waana aqbalay oo intaa uu ku gaabsado oo lafdigii nikaaxaba uusan adeegsanin qabiltu nikaaxaana muusan dhihin qabiltu taswiijahaana muusan dhihin ma asaxayso maxaa yeele mesha waxa laga waayey lafdigii hee ee nikaaxa in la sheego marka waa inuu dhaho qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha waa inuu dhaha haddiise weligii uu dhaho taزawajha gabadhan guurso maala inanteeda khaaibkiina uu dhaho taزawajtu waan guursaday saxa nikaaxi u asaxayaa may waxaa ka horeeya khaaibki haduu dhaho zawijnii ii guuri dabeetana weligii uu ku dhaho zawajtuka waan kuu guuriyey way ansaxaysaa sidoo kale hadduu dhaho tasawajha guurso oo khaadibkii inuu dhaho tasawajtu waan guursaday ayadna way ansaxaysaa maxaa yeelay lafdi baa meesha jira lafdiga tasawujkana waa la isticmaalay waxa weeye wax haba yaratee diidayana ma jiro arrinkaas mid kale xadiidkii na soo dhaafay almara alwaahiba nafsaha nabiga calayhi الsalaaة wasalaam markii uu gabadhii uu eh, iska daayey isagoo uusan doonin saxaabigii wuxuu ku yihi zawijniiha yaa rasuulallah i guuri buui nabig wuxuu u jawaabay zawajtukaha waan ku guuri haddaba waxaa loo horreeyey khaaibkii baa horey yidhi zawijniiha i guuri nabiguna wuxu uhi ala slam zawajtukaha waan ku guuri wax qabuul oo ka dambeeya oo lasoo wariyana ma jiro inuu eh, saxaabigii mar labaad uu yihi qabiltu nikaha marka way bannaanta arrintaas walaa yasixu ma asaxayo tacliiquhu tacliiqu nikaaxi nikaaxa caqdigiisa in la tacliiqiya ma bannaano walow bushira haddii loogu bishaareeyo biwaladin haddii welad loogu bishaareeyo faqaal u dhaho in kaana unha hadduu dhadig yahay faqad zawajtukahaa inantaa waan kuu guuriyey ow mase qaal dhaho in kaanat bintii inantaydu hadday tahay dulliqad mid la furay oo actadad ciddo tirsatay faqad zawajtukaha waan kuu guuriyey falmadhab muctoodu waxa weye buطlaanu inuu burayo ma banaanu ku ihi in caqdiga nikaaxa la tacliiqiyo tacliiq waa maxa in shardi lagu xidho oo la dhaa maalan idaa alacat الshamsu faqad zawajtuka ibnati hadday cadceedu soo baxdo inanta waan kuu guuriyey ama uu dha maalan hadday bilheblaaye ay kow noqoto inantayda waan kuu meheriye waan kuu guuriyey ma banaano maxaa yeelay cuquudda kale ee mucaawadaadka sida beec oo kale waxaana soo dhaaftay inaysan bannaanayn in hee la tacliiqiyo shardi lagu xidho nikaaxana hadalkiisa badaa asagoo caqdi mucaawado ah ayuu haddana he oshaw mucaawado ay ku jirto ayuu haddana ixtiyaad dheer yahay cuquudda kale cuquudda kale waxyaaba aan ku ba eh, waxyaabo ku bannaan ayaan asaga ku bannaanayn waaya lakiin hadduu ra zawajtuka in sha allah bal ka warran oo tacliiqa uga jeedo ayadna ma ansaxayso hadduu iska idlaaqana ma ansaxayso laakiin hadduu tabaruka uga jeedo mashii'ada ilahi barakaysanaya wax dhiba male way ansaxaysaa marka tusaalu mualifka noo keenay tacliiqii ku saabsan wuxuu idhi haddii aabbihii lagu bishaareeyo inuu ilmo u dhashay dabeetana uu dhaho uu ku dhaho ninkii u bishaareeyey ilmaha ay dhashay hadduu dhadig yahay waan kuu meheriyey waan kuu guuriyey ama uu dhaho hadday inantaydii haddii la furay inantaydii heblaaye la qabay haddii ninkeedii uu furay oy ka cidda tirsatay waan kuu meheriyey hadduu dhaho kii kalena uu sidaa ku aqbalo sida muctamadka ah caqdigaasi waa buraya suwartii la soo sheegay sababtoo ah tacliiq baa soo galay suuratu tacliiq baa soo gashay siiqadii marka way fasahaaday marba hadduu in kaana wey in kaana una in kaanat binti shardi buu ku xidhay soo maartid marka suuratu tacliiq baa meesha taalla sidaa darteed wuu burayaa walow walaa yasixu ma asaxyo tacliiquhu in la tacliiqiyo shardi lagu xidho caqdihi nikaax walow bushradii lagu bishaareeyo biwaladin walad faqaalu dhaho in kaana hadduu yahay waladkaasi untaa dhadig faqad zawajtukaha waan kuu guuriyey inantaas ama mase qaalu dhaho in kaanad hadday tahay bintii inantaydii la qabay dulliqat mid la furay hadday tahay waactadat cidda tirsatay faqad zawajtukaha waan kuu guuriyey falmadaa muctamad waxa weye butlaanu inuu burayo walaa tawqiitu walaa yasixu ma asaxayo tawqiituhu ha in la muddeeyo muddo lagu xidho ma asaxayo nikaaxi sida bil oo kale waaya nikaaxa waxaa sharda inuu mulaq yahay oo aan waxba mud la mudaynin haddii la mudayo ldha maalan gabadha waxaan ku guriya muddo bil ah ama sanad ama muddo majhuulo ah. sida maalan intuu hebel ka imaanayo kaasi ma banaana maxaa yeel noqonaya nikaaxu lmutca nikaaxulmutcaha aad maqlayso waa nikaax la mudeeyey muddo loo yeelay nikaaxaasna nahyi baa ku soo arooray culammaduna waa isku waafaqsan yihiin inuu xaaraan yahay oo uusan bannaanayn shiicada baa muslimiinta khilaafto ilaa yowmina haada xalaashatay nikaaxaas nikaaxan haddaba la yihahda nikaaxu lmutca fii awal islaam jaa'is buu ahaa islaamka bilowgiisa wuu bannaanaa laakiin wuxuu ahaa ruksa lilmuar qofay dhibaato haysato oo muar ah oo naftiisana zina uga cabsanaya wuxuu ku guursadan aan haynin ayaa si kumeel gaara ah gabadha u guursanay intuu ogaa yar siiyo in yaroo shaah intuu siiyo ayay isqabayayeen habeenno mucayana ama isbuuc ama bil iyo wax la halmaada khaasatan muslimiintu waxay samayn jireen markay dee xaaskooda ka fogaadaan ay waxaa weeye jihaad u baxaan ayay inta ay jihaad ku maqan yihiin nikaaxulmutca samayn jireen marka nikaaxulmutca waa la baneeyey fii awal islaam dabeetana waa la xaaraantimeeyey caama khaybar sanadkii khaybaraa la xaaraantimeeyey aad u fiirso haddana waa la rukseeyey caama alfatx sanadkii la furay maka ayaa dib loo ruqseeyey caama xajat اlwidaac ka hor kadibna waa la xaaraantimey lilabad baa loo xaaraantimey inta la ruqseeyey iyo haddana la xaaraameeyey haddana waa la ruqseeyey haddana lilabad baa loo xaaraantimey walidalika imam shaafici wuxuu yihi ma garanayo inu shay inta la xaaraameeyey haddana la baneeyey la xaaraantimeyey haddana aan mutcada ahayn laakiin arrintaa waa laga daba tegayo alxaafi اmndiri wuxuu yihi qibladaba laba jeer baa la nasakhay yani hilibka dameerahana laba jeer baa la xaaraamtimeeyey laakiin waxaa dhici karta axaadiitaas inay imam shaafici agtiisa inay ka sugnaan waayahay alimaam ibn cabaas saxaabiga jaliilka waxaa laga wariyey inuu u arkayey inay bannaanta mutacada bayhaqina wuxuu wariyey inuu ka soo noqday xadiidka daba tusinaya inay lilabad loo xaaraantimay waxa weeye xadiidkii nabiga alay slam ka sugnaaday fi saxiixayn ku sugnaa uu nebigu alay slam kuntu qad adintu lakum inii kuntu qad adintu fi listimtaaci bihadi niswa waxaan idin idminu nebigu alayh salatu asalaam inaad dumarkan ku istimtaacdaan oad ku raaxaysataan alaa waina allaha qad xarama dalika ilaahay wuu xaaraamtimeeyey arrinkaas ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama nikaaxulmutci wuu xaaraamtimeeyey faman kaana cindahu minhunna shay qofkii wuxuun ka hayaa waxuun kala joogaan dumar uu ku qabo inkaaxulmutca eh, falyukhali sabiilaha waddadeeda ha u sii daayo macnaha iska fasaxo walaa ta'khuduu mima aatiitumuuhunna shay-an wixii aad ka qaadateenna waxba ha ka qaadana nebigu yihi calayhi الsalaau wasalaam walaa nikaaxu shiaari walaa yasixu ma ansaxayo nikaaxu shiaari nikaaxii tafaxaydka ama taftaagii ma ansaxayo wa huwa nikaaxu shiaar haddaan kuu tilmaamo waa inuu dhaho weligii uu ku dhaho ninkii gabadha ka doonayay zawajtuka hainantaad iga doontay waan kuu guuriyey calaa an tusawijini in aadna ii guuriso shardigeeda bintaka inantaada wa budcu kulli waaxidatin mid walba budcigeeda ayaa sadaaqul ukhraa kale meherkeeda noqonaya oo fa yaqbala uu sidaa ku aqbalo fain lam yajcal hadduusan ka yeelin albudca budcigii farjigii hadduusan ka helin sadaaqan meher hadduusan ka helin fal asaxu muctamad waxaa weeye asixatu inuu asaxayo walow samayaa hadday magacaabaan maalan xoolo maca jacli budci ayagoo budcigii ka yeelaya sadaaqan meher batla waa uu burayaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa nikaaxu shikaar maadaama nikaaxulmutaca uu halkan ku ishaaray ayuu nikaaxu shikaarna sheegayaa waa ankixada muxaramka ee bannaanayn mid ka mida wey ee axaadiid kusoo arooray nikaaxu shiqaar horta waxaa shiqaar lagu bixiyey baa lidhi wuxuu ka yimid min shaqal alkalbu eygiibaa cagta kor u taagay markuu kaajayo ayuu cagta kor u yar qaadaa marka waa tafaxaydkii ama taftaaggii wey suuradiisana waxaa weeye nin baa wuxuu ku leeyahy nin kale oo inan ka soo doonay inantaydii waan kuu meheriyey bishar in aadna inantaada ii meheriso mid walba budcigeeda ayaa ta kale sadaaqeedii ama meherkeedii noqonaya oo meher ma kala qaadanayno mid ka mid kasta budcigeeda ayaa ta kale meherkeedii noqonaya kaas aya waa la nikaaxu shiaar marka tafsiirka uu ku fasiray mualifku waa tafsiir ku soo arora xadidki ibni cumar ee ad lagu nahiyey nikaax shiaar nahaa rasul sl an nikaax hiaar nabig wuxuu reebay nikaaxu shiaar marka macnahan lagu fasiray macnaha sidaa ku fasiray ma nabigaa ku fasiray alayh sla slaam mise raawiye ibnu cumar baa ku fasiray mise raawiye ka sii wariye ibnu cumar baa ku fasiray waxa weeye waxaaso dhan waa muxtamal waa suuragal midkuu doonaba ha noqdee waa tafsiir loo noqonayo la ictimaadayo laakiin alimam albukhaari wuxuu caddeeyey inuu yahay tafsiirkii naafic raawiye ka wariyey ibnu cumar radia allahu tacala canhu wuxuu baatil u noqdayna waxaa weeye budcigii ayaa waxaa laga dhigay isagoo mawridu nikaax ahaa ayaa haddana meherkii laga dhigay marka waxay ka dhigan tahay in eh, inan loo guuriyey laba qof ayay ka dhigantah markaa saa darteed tashriik baa jira oo budcigii baa laisla wadaagay walidaalika ma ansaxaya nikaaxan waa nikaax faasid ah waayah haddaba haddii uusan budcigii sadaaq uusan ka dhigin ka war ou dhaho waxaan kuu guuriyey zawajtuka bintii calaa an tusawijanii bintak inantaydaan ku guuriya bisada inaadna inantaad ii guuriso kii kalena saa ku aqbalo wax budci ahba lama sheeginba waaya sida asaxa muctamadka ah wuu asaxaya maxaa yaele tashriig baan jirin marka ma noqonay nikaax shiqaar waxaa nikaax shiqaar lagu magacaabay baa lidhi maxaa yeele mid kasta wuxuu leeyahay inantayda tafteeda xaydi mayse ama tafteeda taagi mayse ilaa anna inantaada tafteeda aan xaydo marka meesha waxaa ku jira laba caqdi baa laisku laray laba nikaax baa isku shardiyey saas darteed baa shiaar lagu magacaaba marka suuradan iyada haddii aan budcigii aan laga dhigay sadaaq waa asaxayaa baan idhi ka warran hadday maalna magacaabaan budcigii inay sadaq ka dhigaan isku daraan labadiiba maalna way sheegeen budcigina sadaq bay ka dhigaan oo waxay dhahen maala zawajtuka binti calىa an tuzawijanii bintak wa budcu kulli minhumaa wa alfun mid kasta budcigeeda iyo kun kun dolar tusaalahaan ayaa sadaaq ukhraa ti kale sadaaqeedi meherkeedi noqonaya taas ma ansaxaysaa taasi way buraysaa maxaa yeelay tashriigii ayaa meesha ku jira weli maadaama budcigii meesha weli ku jiro waxa wey ma ansaxayso waaya waxaa kale oo suwarta shiqaarka soo gelaya inuu dhaho maalan inantayda waxaan awajtuka zawajtuka ibnatii calaa an tusawaja ibnii ibnatak bdcu kulli waxad sidaad qraan yani inantayda ayaan kuu guuriyey bishar inaad inantaada inankay u guuriso mid kasta budcigeedan uu ta kale sadaaqeeda u noqdo taasina ayadna waxay ka mid tahay nikax shiaar kama banaana walaa nikaaxu shiaar walaa yasixu ma asaxayo nikaaxu shiaari taftaagii ama tafxaydkii nikaaxiisii ma asaxayo wahuwa isaguna zawajtukaha waa inuu dhaho ninkii waxa weye gabadha meherinaya zawajtukahaa inantaydaan kuu meheriyey tusaale ahaan calaa an tusawijanii adna inaad ii meherisa shardigeeda bintaka inantaada wa budcu kulli waaxidatin mid kasta budcigeedu sadaaquukhraa ta kale meherkeedu inuu noqdo fayaqbalu sidaa ku aqbalo fain lam yajcal hadduusan ka yeelin albudca budcigii waa farjigie sadaaqan hadduusan meher ka yeelin fal asaxu muctamedu waxaa weeye asixatu inuu asaxayo walow samayaa hadday magacaabaan maalan xoolo maca jacli budci ayagoo budcigii ka yeelaya sadaaqan meher baطala waa uu burayaa walaa yasixu ma asaxayo nikaaxi ilaa bixadrati shaahidayni laba markhaati ah goobjoogooda mooyaane washarduhumaa shardigooda waxa weeye xoriyatun xornimo weeye wadukuuratun labnimo weeye wacadaalatun cadaalad weeye wa samcun maqal weeye wa basarun arag weeye wa fi lacmaa indhoolihii waxaa ku sugan wejun wej ku sugan wal asaxu muctamad waxaa incaaqaadu nikaaxi inuu ku guntamayo bibnay azawjayni labadii zawj labadii isguursanayey labadii wiil ay dhaleen wa caduwayhima iyo labadoodaba cadowgooda inay ka noqon karaan markhaati nikaaxooda waaya halkan mualif wuxuu ku gudagelayaa ruknigii shaahideynka ruknigii saddexaad ee shaahideynka wuxuu ihi markaa isagoo tilmaamaya shuruudda shaahideynka ayaa wuxuu idhi nikaaxii ku asixi mahayo ilaa bixadrati shaahideyn laba markhaati inay goobjoog ka yihiin mooyaane waaya waxaana taa daliil waa ah xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha nabiga ka wariysa alayhi الsalatu wasalaam laa nikaaxa ila biwaliyin wa shaahiday cadlin yacni nikaax ma asaxayo ilaa inuu weli joogo mooyaane ama weligii uu fasaxo mooyaane washaahiday cadlin iyo laba markhaati oo cadli ah inay goobjoog ka yihiin mooyaane wamaa kaana min nikaaxin calaa hayri dalika fahuwa baailu nikaaxii intaa khilaafsanna ee weli uusan joogin ama shaahidayn aan laga helinna waa nikaax baail yidhi fain tashaaxuu hadday isqabtaan fasulaanu waliyu man laa waliya lah suldaanka ayaa weliga gabadhi aan weli lahaynah waxa haddaba labada markhaati lagu sameeyey nikaax ee lagu shardiyey waa ixtiyaad abdaacdii baa loo dadaalaya waxaa laga cabsanaya inkixadii in la inkiro oo la dafiro ayaa laga cabsanaya haddaba shaahideynkaa shuruud bay leeyihiin waa kaan soo sheegnay shuruuddoodu ilaa saddexiyo toban ayay gaadhayaan marka wixii mualifku uu sheego maan sheegaynaa shardiga koowaad waxa wey xuriya xornimo wey shardiga labaadna waa dukuura waa labnimo oo waxaa weye addoon shaahid ma noqon karo haweenayna markhaati kama noqon karta nikaaxii xataa nin iyo laba haweeney ah markhaati kama noqon karaan waa inay laba nin yihiin sidoo kale waa inuu cadli yahay qofka markhaatiga gelaya qof caadil ah oo cadaalad leh cadaalad daahir waay waa inuu dhagaha wax ka maqlayo uusan dhaga la'ayn waa inuu indhaha wax ka arkayo uusan indha la'ayn waa basaru inta waxaad ku haystaa shan shardi laakiin qiil baa wuxuu leeyahay indhoolaha uu ku asaxaya waa weji laga xoog badan yahay indhoolaha uu ku asaxayaa buu leeyahay maxaa yeele ahl buu yahay inuu markhaatiga xambaaro ma ku asaxayaa labada inan ay kala dhaleen zawjki iyo zawjadii hadday zawjadu inankeedii soo xaadarayso inanay dhashay zawjkana saasoo kale wiilkiisii uu keeno labadaa wiil ay kala dhaleen waxaa weeye zawjaynku markhaati ma ka noqon karaa caqdigooda nikaaxa nacam ma ka noqon karaa wax diidaya ma jiro hadday ahl u yihiin shahaadadii waayo cadowgooda laba nin oo cadow ku ah markhaati ma ka dhigan karaan way ka dhigan karaan way ku ansaxaysaa wax diidaya ma jiro wuxuu idhi walaa yasixu ku asixi maaya nikaax ilaa bixadarati shaahidayni laba markhaati goobjoogood mooyaane washarduhuma shardigood waxaa weye xurriyatun xornimo weeye wadukuuratun labnimo weye wacadaalatun cadaalad weye wasamcun maqal weye basarun arag weye wafi lacmaani dhoorihi waxa ku sugan wejhu wej wejkaasi wuxuu leeyahay wuu ku ansaxayaa nikaaxi bixadrati aلشhaahid اأcmى indhoolihii markhaatiga ahaa walaصaxu muctamad waxaa weeye incaqaaduhu nikaaxi inuu ku guntamaya bibnay azawjayni labadii zawj labadii isguursanayey labadii wiil ay dhaleen wa caduwayhimaa labadooda cadow inuu ku asaxayo hadday markhaati ka noqonayaan wuxuu idhi wayancaqidu wuu ku guntamaya nikaaxi bimastuuray alcadaalati laba nin oo cadaaladoodu qarsoon tahay cala صaxiixi muctamad haddaan qaban laa mastuuri islaami kii islaamnimadiisu qarsoonayd walxuriyati ama xornimadiisu qarsoonayd se ku ansixi maayo wuxuu yidhi laba qof oo cadaaladoodu yacnii aysan daahir ahayn oo cadaaladooda aan la hubin daahiran bay cadaalad ka yihiin laakiin baatinan lama ogo inay cadaalad yihiin oo maxaa looga jeedaa yacnii bil mukhaalada laguma tijaabin inay cadaalad yihiin laakiin daahirka wax fisqia ragga laguma ogo yacni fisqi laguma ogo markhaati ma ka geli karaan nikaaxi way geli karaan marka lagu leeyahay mastuur alcadaala waxa weeye qaadimuna taskiyeynin saasaa looga jeedaa laakiin wax fisqiga laguma ogo qofka qaadigu taskiyeyey waxa wey waa cadlun ظaahiran wa baطila kii laakiin wax fisqi aan lagu ogeyn qaadigun uusan taskiyeynin waa cadlun ظaahiran agga aahirka cadli ka laa bailan agga baainka laakiin cadli ma aha waxaan ku nidhi oo ku asaxaya maxaa yeele muslimiinta waxaa asal u ah oo daahirkooda ka muuqda alcadaala waayahay midda kale hadii la isku kalifi lahaa cadaala baatin ah qof uu qaadigu taskiyeeyey unbaa markhaati geli karaa haddii la dhihi lahaa oo nikaaxii markhaati ka noqon karaa dee way adkaan lahayd arrintaasi laakiin qof islaamnimadiisu qarsoon tahay nikaaxii markhaati kama noqon karo ama xorriyaddiisu ay qarsoon tahay oo maxaa loga jeedaa lama garanayo qofku inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay tusaale ahaan wuxuu joogaa biio muslimiintii gaalada isku dhex jiraan oo ayna kala badnayn marka lama garanayo inuu muslim inuu gaal yahay qof islaamnimadiisaba aan la hubin markhaati ma gelayo nikaax qof inuu xor yahay inuu addoon yahay la garanayn oo meel axraartii iyo dadkii axraarta ay addoomihii isku dhex jiraan oo ka kaana waxa weye markhaatigiisii ma asaxayo nikaaxi kama markhaati noqon karo walow baana haddii uu caddaado fisqu shaahidi markhaatigii fisqigiisu inuu faasiq yahay hadday soo caddaato cinda alcaqdi markuu caqdigu uu dhacaya inuu faasiq ahaa fa baailu nikaaxi markaa mid buray weeye waxaa soo caddaanaysa nikaaxi inuu buray wuxuu idhi haddii ay soo caddaato in labadii qof ee markhaatiga ka ahaa nikaaxa ay labaduba faasiqiin ahaayeen ama midkood uu faasiq ahaa oo maalan yahay qof yani macaasi kusoo baxday inuu been sheegi jiray tusaale ahaan ama inuu dee waxyaaba mufasiqaad ah oo fiski u sababaya uu samayn jiray sida maalan inuu qaadka cuni jiray ama sigaarka u cabi jiray ama uu xaaraanta cuni jiray ama laaluushka uu qaadan jiray iyo wixii la halmaada qofka noocaasa waxa weeye markhaatigii uu galay ee nikaaxa u galay nikaaxi wuu buraya nikaaxi wuu buraya maxaa yaele cadaaladii ayaa la waayey cadaaladii baa la waayey walobana hadday soo caddaato fisqu shaahidi markhaatigii fisqiis hadduu soo caddaado cinda alcaqdi caqdiga agtiisi fabaatilu nikaaxaasi mid bura weeye cala madhab muctamad haddaan qaban wainamaa yabiinu wuxuu ku soo caddaanaya fisqigii shaahidku bibayinati markhaati oo mase itifaaqi zawjeyni labadii zawj waxa weye heshiiskooda iswaafaqidooda isku waafaqeen ama itifaaqoodii ee isku waafaqeen calaa fisqihi faasiqnimadiisii walaa ahara wax ka soo qaad male liqowli shaahidayni labadii markhaati inay dhahaan kunaa waxaan ahayn faasiqayni laba faasiq baan ahayn wax ka soo qaad male walow ictarafa bihi zawj zawjkii hadduu ictiraafo oo ankarat haweeneydii ay inkirto furiqa baynahuma waa la kala geenayaa wa calayhi ninkii waxaa laga rabaa nisfu lmahri maherka niskiisa in lam yadkhul biha hadduusan u tegin oo uusan la macaamilin wa ilaa haddii kale uu la macaamilina fa kulluhu meherkii oo dhammaystiran baa laga rabaa wuxuu ku yidhi fisqiga shaahideynku wuxuu ku sugnaan karaa un markhaati in loo keeno oo markhaatigaas uu caddaynayo inay labadaas qof ee nikaaxa ka markhaatiga ahaa inay faasiqiin ahaayeen ama labadii zawj ba isku waafaqaan inuu faasiq ahaa waaya markaas ayuu nikaaxii burayaa laakiin haddii labadii markhaatiga ahaa ay dhahaan faasiqayn baan ahayn ayagaa qirayba waxay dhaheen faasiqayn baan ahayn laba faasiq baan ahayn oo xerada ka baxa hadalkooda wax ka soo qaad male wax raada male maxaa yeele xaqa waxaa iska le labada zawjayn saa darteed waxa weeye wax ayaga dhib u keenaya qof kale qiraalkiisii loo qaban maayo qiraalkiisii loo qaban maayo laakiin hadduu zawjku ictiraafo bal ka war zawjkii baa ictiraafo wuxuu yidhi labadii nin ee markhaatiga ka ahaa nikaaxeenni midbaa faasi aha ama labadaba faasiiin bay ahayn zawjadiina way inkirtay waxay tihi wax ka jira warkaa ma jiro horta ninka qiraalkiisi waa loo qabanayaa oo waxa weeye waa la kala geenaya isaga xaaskiisi waa la kala geenaya qiraalkiisii baa loo qabanaya waana us waa asi furadan waa furo faski waaya isla markaa waxaa laga rabaa gabadhaas haddii uu u tegey inuu meherkii oo dhamaystiran bixiyo haddii uusan la kulmin uusan un la aqalgelinna meherka nis ayuu bixinaya meherkii nis ayuu bixinayaa ila asagaa sabab u ahaa inay kala tagaan ictiraafkiisa ayuu arrinkani ku yimid wuxuu yihi wainamaa yabiinu wuxuu kusoo cadaanaya fisqu shaahidayn bibayinatin markhaati a mase itifaaqi zawjayni labadii zawj inay isku waafaqaan walow ahara raad male wax kasoo qaad male laqoli shaahidayni labadii markhaati inay dhahaan kunaa waxaan ahayn faasiqayn laba faasiq baan ahayn walow ictarafa bihi zawj zawjkii hadduu ictiraafo walow ictarafa hadduu qiro bihi ay bifisqi shaahidi markhaatigii ee fisqigiisa azawji zawjka hadduu qiro oo waankarat ay inkirto haweenaydii furiqa baynahuma waa la kala geynayaa wa calayhi waxaana ku waajibaya nisfu lmahri maherka niskiisa ee ninkii laga rabaa in lam yadkhul biha hadduusan la aqalgelin wa ilaa haddii kale uu la aqalgalay fa kulluhu maherka oo idil baa laga rabaa wayustaxabu waxaa la suneeyaa anishahaadu in markhaati loo yeelo calaa rida almar'ati haweenayd raalli ahaanshaheeda xayu meeshii yuctabaru la eegayey ama la ictibaarinaya ridaha raalli ahaanshaheedii walaa yushtaradu lamase shardiyo wuxuu ku yidhi gabadhii haddii ay aqbasho inay ninkan guursato intaan weliba la meherinin hadday dhahdo ninkan anuu raalli baan ku ahay ha la ii meheriyo waan fasaxay ha laii meheriyo isla markaa ridaheedu uu shardi yahay inay gabadha raalli ahaato ee shardita waxaa sunnaha markaa in markhaati loo sameeyo oo la markhaatigeli gabadhaas markhaati ka ahaaba inay aqbashay ninkaa in loo meheriyo laakiin shardi maaha shahaadkaas maxaa markhaatiga loo sunaynaya markaas ixtiyaadan waxaa laga cabsanaya gabadhan hadhow inay inkirto oydhado ninkan moo fasixinba in lii meheriyo dabeetna nikaaxi sidaa baatil ku noqdo gabadha haddaba ridaheeda la ictibaarinaya waa tee waa gabadhii weligeeda uusan khasbi karin maalan gabadhan aabbaheed wuu dhintay awgeedna wuu dhintay cidda meherinaysa waa walaalkeed ama waa adeerkeed dee weli mujbira ma ah ma khasbi karo waa inuu ka fasax qaataa inantaa markuu meherinayo maalan soo ma sidoo kale haddii uu weligii uu meherinayo gabadh carmad ah dee hataa hadduu aabbaheed waxaa shardiga ah inay iyadii fasaxdo marka waxaa sunnaa in markhaati loo sameeyo ridaheeda ويustaxabu waxaa la suneeya lishaadu in markhaati loo sameeyo calaa rada marأati haweeneyda raalli ahaanshaheeda xayu meesha yuctabaru ictibaarinaya ridaha raalli ahaanshaheeda walaa yushardu lakin lama shardiyo markhaatigaas والlah tacalى aclam وsلى اllah وsلم على نبيina mحamed